إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxa aynu ku dhex jirnay dagaalkii uxud iyo casharkii adkaa ee muslimiintu ay qaateen maalintaa iyadoo duruustaasi aynu ka qaadanayno xagga dambe aynu ku sheegi doonno haddana waxaa waadixa si cad u muuqanaya adduunyadan marka insaanku uu joogo inuu ilaahay u imtixaanan yahay oo imtixaan ilaahay uu ka qaadayo imtixaankaa ka gudba shahaado aada u qaaliya iyo darajo weyn buu helayaa oo u aayo oo jannada ah imtixaankaa qofka ku dhacana raasibnimada ama eh, guuldarada ku dhacda ka soo waaqsan maayo haddii imtixaanka cid laga daynayo waxaa laga dayn lahaa qarnigii u fadli badnaa ee uu horkacayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo maalintaa waxaa la soo gudboonaaday aad yaabaysaad arkayso dagaalkan isagaa sababta keentay hasiimada iyo jabitaanka horeynu usoo tilmaannay inay ahayd mukhaalafadii nebiga ay khilaafeen calayhi salaatu wasalaam asxaabta qayb ka midi maaha asxaabta oo dhan waa in ka mid ahaa taas waxay sabab u noqotay wixii aynu soo aragnay ilaahayna waaba tilmaamayba oo in fashalkaas iyo baqahaasi uu sabab u ahaa xusay waxyaabaha maalintaas wacdaraha cajaa'ibka ah waxaa ka mid ahaa saxaabiga la odhan jiray anas ibnu nadr radia allahu canhu oo anas ibnu maalik adeeru ahaa ayaa waxaa soo yeedhay nebiga waa la dilay calayhi salaatu wasalaam hadalkiibuu maqlo waxau uhi maa tasnacuuna alxayaata bacda war maxaa nolol ku falaysaa nebiga dabadii dee dhaqaajiya oo cadowga idinkuna ka calaf qaada dagaalkiibuu galay kolkaasuu wax badan laayay isagana waa shahiiday iyadoo jidhkiisa toddobaatan nabar ama dhowriyo siddeetan nabarba ay ku dhaceen oo la garan waayey ilaa cid qaraabadiisa oo fahamtay mooyaane maalintaa waxyaabaha dadka muslimiinta lagu imtixaanay waxaa ka mid ahaa iyagoo colkii jabay baa loo raaciyay nabigiina u dhintay calayhi salaatu wasalaam oo nin gaalada ka mid ahaa ayaa yidhi anigaa gacan saaray oo anaaba soo dilayba intuu abu sufyaan u tegay warkiibaa dabeedna laysku celceliyay oo shaydaan baa kor u qayliyay intuu afka kale waxoo yidhi muxamedun qad qutil maxamedna wuu ka socday imtixaan labaad bay dadka muslimiintaa ku ahayd iyo warwariyo walbahaar iyadoo la ogyahay colka had iyo jeer cidda hogaaminaysa hadday dhimato iyo hadday nooshahay dagaalku inaanu isku si noqonin moral ahaan haddana dee nebigii ummadda ilaahay wuu soo diray ee dhan walba qaa'idkood ahaa markii la wuu dhintay dadka qaarkood bay dhulka kaga dhacday kuwii gaalada ahaana iyaguna waxa ay noqdeen kuwo runtii aada iyo aada ugu bushaaraysto codka kor u qaadayay maalintaa dabcan waa la isku dhow yahay oo waana la isku dhex jiraa <clears throat> markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la arkay bidhaantiisa ciddii ugu horraysay isha saartay waxay ahayd kacab ibnu maalik kacbu bnu malik codku kor u qaaday isagoo doonaya dadka muslimiinta mooralkooda inuu soo celiyo wuxuu leeyahay yaa macshara almuslimiin abshiruu hada rasuulu llahi lam yuqtal waa dadkii muslimiinta ahaa ee bushaaraysta nebi maxamed waa kanoo anuu ila joogaayo wuu nool yahay lama dilin nebiguna calayhi salaatu wasalaam codku kor u qaaday isagoo leh ilaya cibaad allah ilaya cibaad allah waar addoommihii ilaahay oo igu soo noqda waar xaggaygan u soo noqda waanaanay sabaabullah ha tegina sidaasuu nebiguna ugu baaqaya calayhi salaatu wasalaam ah, dadku isku mid ma ahayn laakiin ah, waa la sii kala ah, casharka la dhigaya maalintaa wuu sii kala badnaa asxaabta qaarkood baa maaragtay baac dheer lahaa ama muuqaal xeel dheer dagaalkaa ku lahaayo taariikhdu ay xustaa waynu arki doonaa insha allahu mid walba marka aynu halkiisa marayno <clears throat> nebigu calayhi salaatu wasalaam dee maalintaa dakharaha soo gaadhay wejigiisa waxaa lagu jabiyey bahashii uu gashanaa ee uu isaga dhigaya hubka ayaa ku jabtay oo silsiladaheedii ay galeen koofiyad baraadii dhiiggiisii shariifkahaa baa daatay ilkihiisii qaar baa la jabiyey booraan buu ku dhacay oo god buu ku kufay nimanka gaaladaaba gacan saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalkaa isaga ahay kolkii uu intihooday kadib ee la kala food qaaday dabcan dee madaafiic waaweyn iyo waxaa layskuma ridaya oo hubka laysku isticmaalayaa wuxuu ahaa mid gacanta layskula gaadhayo abi sufyaan baa dhagaxaan waaweynoo halkana ayuu isku taagay munaawaraad buu doonayaa inuu muujiyo abu sufyaan waa ninkii colka horkacayay gaalada wuxuu leeyahay afil qowmi maxamed waa ragga dhintay ma ku jiraa maxamed ragga dhintay ma ku jiraa ibnu abi qaxaafo abubakara ragga dhintay ma ku jiraa cumar binu khaaab markii loo jawaabi waayey buuhi wallaahi raggaasi hadday nool yihiin waxunbaa hadli lahaa laakiin waxaa muuqanaysa inay dhinteen cumar binu khadaab baa isayn waaye wuxuu ihi cadowgii ilaahay oo been baad sheegtae kollayba in ku dullayso oo ku hoojisa waa hadheen oo way joogaan abi sufyaan dabeedna codkiibuu kor u qaada waxa uu leeyahy uclu hubal uclu hubal sanamkaygii hubalow guulayso guulayso buu leeyahay waa sanamiska qori ah oo gidaar lagu soo rakibay xaggii maka ah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waar ninka maa u jawaabtaan maxaanu nidhaahnaa bay yidhaahdeen asxaabta wuxuu uhi waxa aad tidhaahdaan uu ku sii celiyay ma abi sufyaano wuxuu leeyahay lana alcuza walaa cuza lakum annagu sanamka cuse laydhaa baanu leenahay idinku laakiin ma lihidin nebigu wuxu uhi waxaad tidhaahdaan allaahu mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa gargaaraha yaga laakiin idinku gargaara ma lihidin macnaa hubal baan leeyahay hubal muxuu anfacaabaa isweydiin leh haddii magacu inuu yahay bilaa manfaca qiima ma leh laakiin ilaah waa waadka gargaaraha ee noo hiilinaya sidaa dhaha waaya markii sidaa uu jawaabay cumar bin khaaab abi sufyaan codkiis waaba laysmaqlayaaba wuxuu idhi anshuduka allaha yaa cumar aqatalnaa muxamed waar ilaahay baan kugu dhaariyee maxamed miyuu dhintay laa wainahu la yasmacu kalaamak maya ma dhimanina wallahi wuu ku maqlayaa buu ma dhimanina nebi maxamed waa ku maqlayaa fa qaala anta astaqu min ibni qumayah wallahi adaa haddaa ka run badan buu ihi ibnu qumayah ibnu qumayah wuxuu ahaa ninkii seefta ku dhuftay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee madaxa ku dilaaciyey bahasha ku jabiyey buu ahaa oo abu sufyaan u tago yidhi anaa soo dilay ar adiga iyo ibnu qumaya waxaan rumaysanayaa buui inkastoo ynu iska horjeedna cumaro hadalkaagaan rumaysanayaa buui waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa had iyo jeer qofka xaqa wada fadligiisa lama qarin karo marka abi sufyaan shakilaan buu isqanciyo wuxu uhi yowmun biyowm maalinba maalin u dhig maanta maalintii bedar udhig buui walxarbu sijaal dagaalkuna waa oqole dagaalkuna waa oqole oo oqolaha hooseeyaha iyo sareeyaha ka xagga hoose ku jira iyo ka sare marba midbuu gacantiisa ku jiraa marka dagaal waa hole waa runtii dee aayadiibaaba ilahay uu ku leey watilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas maanta annagaa gacan sarraynay shalayna idinkaa naga gacan sarreeyey sidaasuu markaa isku qancinaya <clears throat> waxaan idiin sheegayaa buuli dadka idinka dhintay miidbareen wadanbay in badan baa la miidbareemi doonaa oo waxaa idinku arkay iyadoo jidhkooda la googooyey kamana raalihi kamana cadhaysni manaan amrin mana diidin waa iska dhaqaajiya wuxuu ihi mawcidukum alcaamu lmuqbil waar inoo rara colka sanadka dambe ha inoo ahaato waa dee ninkaasi waxa wey ina caddaystay wey nabigu calayhi salaatu wasalaam cali buu amar siiyeyo ile geesiyaashiisa uu sii kala yaqaanaaye ninba meeshu ku fiican yahay wuxuu uhi waa kuwaasoo way dhaqaajiyeen bal hadda eeg haddii fardaha ay geliyaan oo ay isku xidhiidhiyaan awrtana habka ay u raraan oo hadday anba baxeen haddii laakiin ay fardaha fuulaanoo saa iyo saa ay yidhaahdaan waa hadday madiine xaggeeda u kaceen markaa cali baa yaro raacay kadibna wuxuu arkay inay amba baxeen oo xaggii maka ay u baxeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi markii uu arkay inay amba baxeen bal asxaabta shahiida iyo kuwa dhaawaca ha la soo eego waa lasoo dhexmarayoo sidayn horeba usoo xusnay shahaadada waxaa ku jira nabiga adeerkii xamse oo maaragtay dhibaato badan jirkiisa la soo gaadhsiiyey dadka markaas sii dhimanaya waxaa ka mid ahaa asxaabiga la odhan jiray sacdu bnu rabiic alansaari magacaa saxaabiga la odhan jiray reer ansaareed isagoo sii dhimanaya <clears throat> ayaa lala kulmo waxaa la yidhi nebigii waa noolyahay dabeedna wuxuu macnaha taariikhda ay reebeen asxaabtu iyo tadxiyadooda sida ay nafti hore ahaayeen iyo nebigooda sida u jeclaayeen intaba waxay ka markhaati kacayaan inuu ahaa qarnigaasi qarni ilaahay u dooray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tusaalena ku ah nolosha isagoo sii dhimanaya tiisa kamuu calancalin naftiisana kama warwarin sida mid innaga ah markay naftu qabato taahiisa iyo iqabtaa iyo xajiyaa iyo biyaysiiyaa waxa uu ku waalan lahaa ninkani waxa uu leeyahy abliq rasuula allaahi mini salaam wa rasuulkii ilaahay salaaniga gaadhsii waqul lahu jazaaka allaahu khayra maa jazaa nabiyan can ummati waxaanaad ku tidhaahdaa ilaahay ha ka abaalmariya ummaddaada abaalmarintii u wanaagsanayde nebi ummaddiisa uu ka abaalmarin lahaa qoladaydiina salaam gaadhsii muslimiinta nebi maxamed uu helinaya waqul lahum laa cudra lakum cinda allah in khulisa ilaa rasuuli illaahi adan wafiikum caynun tadruf uma maad salaamiga gaadhsii asxaabtiina waxaan waxaanaad u sheegtaa haddii nebi maxamed dhibaato la gaadhsiiyo idinka oo il qof macnaha dhaqdhaqaaqayo isha kala hayaa inta uu jiro qof noole intuu idinku jiro haddii nabiga dhibaata ay soo gaadho ilaahay agtiisa cudurdaar ma ogaada saasuu ku tegay ninkaasi in yar kadibna waa dhintay saasay ahaayeen asxaabta nebigu ridwaanullaahi calayhim kadibna intii shahaadada ahaydna hala ururiya buui intii dhaawacahaydna hala qaado dhaawaca waxa daweynaya oo qayb weyn qaadanaya oo qaybta naarsinka iyo daaweynta qaadanaya umu iyo caaisha iyo faadima bintu rasuul sala allahu calayh wasalam iyo dumarkii saxaabiyaadka ahaa ayaa iyaguna meydkana ururinaya dhaawacana dawaynaya oo iyaguna kaalintaasay ku beegmeen marka runtii waxa aad arkaysaa mashaqada iyo dhibkani inuu yahay wax nolosha u caadiya laakiin xaragay leedahay oo qiimay leedahay oo waa wax lagu farxayo lagu faanayo kol haddii aad garanayso bahashani meesha aad dhigayso kol haddaad kalsooni ka qabto naftu way macaanayd way wanaagsanayd ammaanay ahayd qiimay kula lahayd marka meesha aad ku bixinaysaa kolley way bixi lahayde oo iyadoo buufta iska haysee ku dhaafi lahayde meeshii ugu habboonayd ee ilaahay u raalliga ka ahaa kol haddaad ku bixinayso dee warwariya walaac ma laakiin mushkiladdu waxa weeye marka aad leedahay talow majannaa mise waa naar talow reer hebel haddaad u dhimanaysa maxaa ka dambayn naarba ha gashee ku socodsii kolkaasay balaayadu joogtaa waaya waxaa kaloo aad arkaysaa aayaadka markaad u fiirsato xigmadaha ku jiray hasiimadan iyo jabitaankan iyo casharada laga baranayay iyo ilaahay asraarta uu maalintaas soo muujiyay uu dabada soo dhigay baad ku arkaysa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi in yamsaskum qarxun hadday dhibaata idin taabatay muslimiintiiow dhimasho iyo dhaawac hadduu uxud idinku dhacay faqad massa alqawma qoladaaba dee waxaa ku habsatay qarxun milu dhibaato taasoo kale ah waxyeelo taasoo kale ah waa maalintii bederhay wa tilka alayaam maalmahan adduunyada nudaawiluhaa waxaanu wareejinaynaa bayna annaas dadka dhexdooday wareegayaan maalinba ninbaa guusha gacanta ku haya ee ha ka dhicina waliyaclam allah iyo si uu ilaahay u ogaado aladiina aamanuu dadka mu'miniintaha idinka mida ah. wayatakhida minkum shuhadaa iyo si ay dad shuhada oo darajadaa gaadha idinka soo baxaan xikmadahay ka mid ahay wallaahu laa yuxibu aldaalimiin dulmifalayaasha ilaahay ma jecla waliyumaxis allah iyo si uu ilaahay u hufo oo u saaro u sooco aladiina aamanuu dadka mu'miniinta iimaankuu ka dhab yahay si ay gaar ugu muuqdaan wa wayamxaqa alkaafiriin gaaladana uu u tirtiro cawda ugu jaro am xasibtum ma waxaa moodaysaan asxaabta haddaad tihiin an tadkhuluu ljanna inaad jannada iska tiimbanaysaan oo iska gelaysaanu walamaa yaclam illaah iyadoonu ilaahay ogaanin oonu dadka u muujinin alladiina jaahaduu minkum kuwa idinka mida jihaadku ka dhabyahay kuwaas iyadoonay muuqanin oo aanay caddaanin mayn janno la yska helayaa moodaysaan wayaclam asaabiriin wa maca cilmihi lisaabiriin isagoo ogaanaya kuwa sabrayana ka jihaadku ka dhab yahay iyo ka jihaadka ku sabraya si kuwaasi ay u muuqdaan ayaa lagu heli karaa jannada walaqad kuntum waxaa ahaydeen haddaa asxaabta tihiin tamannawna almowt geeri baa jeclaysan jirteen iyo dagaal lagu shahiido min qabli an talqowhu intaydaan malagga la kulmin ka hor iyo intaydaan dhimannin ka hor sowtaa hore u jeclaysan jirteena lahaydeen may beder soo noqoto faqad ra'aytumuuhu malaggii waa aragteen macnaa geeridii waa aragteen iyadoo raggii dhimanayo wa antum tanduruun idinkoo eegaya oo nin walba walaalkii iyo saaxiibkii oo dhimanaya uu arkayo dee indhahaa ka qaadeen imaka xiisadaa iyo casharkaana waa qaadateen sidaasaa ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala waa arrimo isugu jira guubaabin waa arrimo isugu jira inay sunnada nolosha la qabsadaan waxaa ilaahay u muujinayaa in munaafiqa iyo mu'minka la kala saaraya qofka iimaankiisuu qawiga yahay ee ka daciifka uu yahay si u muuqdo qofka mujaahidka jihaadkuu ka dhab yahay qofka fulayga ah qofka saabirka ah waxaasoo dhan baa ilaa inta hore way ishuwanta way wada ashahaadanaysaa way wada cibaadaysanaysaa muminkiiiyo munaafiqii baa isbaal guranaya laakiin maalmaha adag iyo mixanka dadka soo maraa waxay ka dhigayiin sida shaandhadoo kale baashaa shaandhada kolka raashinka lagu shaandheeyo wixii miidah iyo wixii buunshahay way kala baxaan tamxiiskaasu ahaa tamxiiska sidaasaa ilaahay u tilmaamay waa xikmadaha ilaahay uga jeeday halkaa saddex boqol oo nin oo la moodaya inay galabk garabka nebiga taagan yihiin ayaa meel ay mareen la wacay kuwaasaa garabka asxaabta ka kacay ragga qaarkood baa ayaa caguhu dhaqdhaqaaqeen dadka qaarkood baan u dhaqaajininba iyagu intaasoo darajo way lahaayeen waxaa halkaa ka muuqanayo kale alkamaalu lilaah walcismatu lirasuulih dhammaystir ilaahay baa leh dhowrsoonana rasuulkiisa leh sala allahu calayhi wasalam laakiin bani aadam asxaabiba ha ahaadee in gefna ka iman karo ciirciirna iman karo ase koritaan jirayo koritaan baa jiraya ilaa uu qofku mustawe raaqiyaho aad u sarreeyo gaadho saasaanay ahayn asxaabta wax la shaandheeyaba makaa lagu soo shaandheeyey saddex iyo toban sannadood oo madiinaa lagu shaandheeyey ilaa ay soo hadheen dadkii markii dambe dhabar ballaadhan iyo sabir yeeshay ay ku xamilaan risaaladda qaadideeda oo ay ku gaadhsiiyaan jihooyinka caalamka oo dhan waxaan diyaarin ba ahayd dhan marka sidaasaa ilaahay uu tilmaamay in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milu qarxi iyo qurxi waa dhaawacyada qofka gaadha marka iminka dhimashiyo dhaawac hadday idin soo gaadhay dhimashiyo dhaawac dee dad qoladan kale idinka horjeedaba waa saas wey oo iyagana intaa in la egi dee way ku dhacdeen la socda oo la qabsada <clears throat> waaya marka dadka muslimiintaahi haddii ay ka warwari lahaayeen dhimasho ku timi iyo dhaawac ku yimi haddii ay ka warwari lahaayeen iyadoo laga gacan sarreeyey waa inay eegaan cidda ka soo horjeeda ee aan diin lahayn ee aan iimaan lahayn ee aan aakhiro waxba ku haysan ee aan shahaado ku fikiraynin bal sabirka ay sabrayaan saa darteed baa ilahay uhi isbiruu wa saabiruu la sabirtama oo sabirka ka badiya idinku ilaa waxay rajaynayaan dadka mu'miniinta ah waxaanay kuwani rajaynayn maalmaha adduunyada nudaawilhaa bayna annaas waa sidaas baasha adduunyadii aakhira ayaa si qura noqota aakhira ayaa qofka jannada galaana wanaagiisuu daa'imaa qofka cadaabka galana cadaabkiisuu daa'imaa wanacuudu billaahi min dalik laakiin adduunyada dawaamu lxaali min almuxaal in xaalad keliha ay daa'imto lagama yaabo haddii maanta muslimka laga awood badan yahy haddii laga hub badan yahay haddii laga dhaqaalo badan yahay haddii laga gacan sarreeyo haddii laga uruursan yahay dee taasi joogto noqon mayso daa'imi mayso taasi wax daa'imaya ma ah oo intaasoo boqortooyo oo iska dambaysay oo qaarkood ay sheegan jireen inaan qoraxduba ka dhicinba ayaa maanta iyaga laftigooda ummado kale dabada kaga jira boqortooyadii ingiltara ee odhan jirtay calanka iyaga qoraxduba kama dhacdo xaggaa ilaa xaggan ayaa maanta iyada laftigeedii awrkii ku xidhiidhsatay qaar kale kuwan imikuna haddaanay turunturooninbo dhaqsa aanay u baabi'in iyaguna ila waynu haynayba qaar kale waxa ay yihiin kuwo aan cimrigoodu dheeraanay runtii markaa saasaa ilaahay u baraarujinaya wa tilka layaamu nudaawilhaa bayna annaas muddo yaroo kooban kun iyo sagaal boqol taariikhdu markay ahayd dowladdii khilaafa alislaamiya ugu dambeysay ee turkiya ka jirtay waxaa la tilmaamaa laba kun oo markab ayaa badda taagnaa waa wakhtigu inagoo isticmaarku halkan inaguma haystayba wakhtiyaasheen si dhici laba kun oo markab bay lahayd oo markaa ciidamadooda baddu ay lahaayeen mid jooga bannaanka iska daa dee waktiga ka dambeeyana waa waad garan karaysaa oo qarniya wax yar saasay adduunyadu isu badbedelaysa tilkal ayaamu nudaawilhaa bayna naas waaya ilaahayna wuu ku imtixaanaya gaalka laftiisaa imtixaan ku jira islaamkaa imtixaan ku jira qolo waliba imtixaankooda sibay ku qaadanaysa waliyaclama allahu aladiina aamanuu wayattakida minkum shuhadaa dadka muminiintaa buu ilaahay ogaanaya wuu ogaa kolka horeba laakiin dadku tusaya shuhadaa jiraya ashuhadaa oo kol haddii hawshaa jihaadka lagu jiro in derajadaa dad uu helo waa cisi ilaahay cisi ilaahay uu ku cisaynaya awliyadiisa inay darajadaa helaan taa laftigeedaa maqaasida ka mid ah maqaasida jihaadka ka mid tahay iyo hadafkiisa in diinta ilaahay loogu hiiliyo in cisigii islaamku uu helo dadka ducafada in dhibaatada laga kor yeelo kibir cadowga kibirkiisa in lagu joojiyo madaxa laga dubeeyo shuhadaa in la helo waxaa kaloo ilaahay uu ku celiyey waliyumaxis allaahu ladiina aamanuu tamxiis waa kala saaridda kala saaridda dadku way isku dhex jireene oo isku qolay ahaayeen isku deegaan bay ahaayeen isku abtirsiimay ahaayeen isku eh, kuwa isbarbar taagan bay ahaana si ay u kala baxaan dadka muminiinta iyo kuwa kale wayamxaq alkaafiriin gaaladana si uu ilaahay u tiro oo u halaago waxa ilaahay uu tilmaamay jannadaiisu inay qaaliti waxa qaaligana wax qaaligaa lagu helaa wax qaaliga baa lagu helaa wax iska dabiiciya wey marka haddii jannada ilaahay qofku uu doonayo waa inuu bixiyaa bikulli nafsin wanafiis waxaa agtiisa ugu qaalisanoo naf iyo maala ah. am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin iyadoonu ilaahay mujaahidka ogaanin oo ka saabirkaa ogaanin waa waaw lmaciya wamaca lisaabiriin mujaahidkuu ogaanaya ka jihaadkuu ka dhabiy oo ka saabirkaabuu ogaanaya marka jannadiina dee wixii qaaligahaa ah kor haddaad bixiseen waa helaysaanoo ilaahay waa ugu bushaareeya awliyadiisa u soo marnay sababaha inay ka mid ahayd asxaabta qaarkood oo beder markii ay dhagaysteen fadliga ku jira iyo wanaagga nusuustu awyabo hayso jeclaystay oo yihi muu maalin kale nebigu dagaal galo walaqad kuntum tamannawna almowta min qabli an talqowhu geeri baad jeclaysan jirteen intaydaan la kulmin bilahaw yaa dagaal dambe keena faqad ra'aytumuuhu antum tanduruun dee aragte marka almowt waa geerida lafteeda iyadoo qofkii naftu ay ka baxayso saaxiibkii dhimanaya oo sii dardaarmayo waa aragteen idinkoo eegaya ninba si uu qaatayba ninba heeray ka ahaydba waxa markaas dadkiina uu kala baxay asxaabtu dayntooda badane way ballantii ay qaadeen way ka dhabeeyeen sida asxaabiga aynu ka warramayne sacd bnu rabiic radia allaahu canh iyo anas ibnu nadr waxaa kusoo degtay aayaddii ku sugnayd suurat laxzaab min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila muminiinta waxaa ka mida rag calafkoodii qaaday ballantii fuliyey iyo qaar sugayada ismay doorinin oo ballantii kamay bixin wamaa muxamadun buu laha yidhi nebi maxamed ma aha nin ilaa rasuulu waa rasuulu qad khalat way tagtay min qablihi horti alrusul rusul badan baa hortii geeriyooday afa in maata hadduu nebigu dhinto aw qutila ama la dilo oo gacan bani aadanba uu ku baxo inqalabtu miyaa laabanaysaana calaa acqaabikum cidhibtiinna miyaa ka noqonaysa ma gaalnimadii baa dib ugu noqonaysa yay dhicintaas waman yanqalib qofka noqda calaa caqibayhi cirbihiisa qofka ka noqda ee dib u gaalooba islaamkii ka baxa falan yadura allaha shay-a ilaahay waxba kuma dhibayo ilaahay waxba muu yeelin ka gaaloobee dib u noqday wasayajzi illaah ilaahay wuu abaalin doonaa ashaakiriin kuwa mahadnaqaya kuwaasaa ilaahay u abaalinaya wamaa kaana linafsi nafna uma suuroobaysa an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaah ilaahay oo qadara mooyaane kitaaban muajalan kataba allaahu kitaaban muajalan ilaahay qoraal wakhtiyaysan buu sameeyey qofku isagoo uurka ku jira ayaa ilaahay hore u qoray wakhtiga ay tani dhaafayso laakiin layskama dhinto uun waman yurid qofka doonaya thawaaba dunya adduunyada iyo abaalkeeda nu'tihi minhaa waanu siin waman yurid thawaaba alaakhira abaalmarinta aakhiro qofka doonaya nu'tihi minhaa waanu siin doonaa wasanajzi shaakiriin kuwa mahadnaqaya ayaanu abaalmarinaynaaba marinaynaa ilaahay wakaayin min nebiyin nebi baa ilaahay uhi qaata la dagaalamay oo cadow la dagaalamay ambiyada caaday u ahayd iyo dhaqan inay jihaad soo geli jireen nebigaasoo macahu ay wehelinayeen ribbiyuuna kaiir rag ilaahay dad ilaahay oo fara badan dad mujaahidiinoo fara badan baa la socday ambiyadaa famaa wahanuu may tamar daraanin limaa asaabahum fii sabiili illah jihaadka wixii ku soo gaadhay waxyeello ahaa taasi dhulka may dhigin wamaa dacufuu manay tamar daraanin wamaa stakaanuu cadowgana isumay miskiinin oo qoorta may soo dhiganin laakiin geesinimadooday la soo taagnaayeen wallaahu yuxibu saabiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa sabra wamaa kaana qowlahum ilaa an qaaluu hadalkoodu mu ahan in inay yidhaahdeen mooyaane hadalkay ku dhawaaqayeen mujaahidiintii ambiyadii berigii hore la socon jirtay hadalkoodu wuxuu ahaa rabbana kfir lanaa dunuubana ilaahw dembiga iyaga naga dhaaf wa israafanaa fii amrina arrinkayaga aanu ku xadgudubnay ilaahayu naga dhaaf wa habbit aqdaamana ilaahayaga cagahayaga adkaa min jabir ayay odhanayaan aanaan circiirin wansurnaa ilaahayu nooga hiili cala alqawmi alkaafiriina kuwa gaalada ah taasay ku ducaysanayeen markay dagaalka galayaan oo ilahay bay isku xidhayeen fa ataahum allah ilaahay baa wuxuu siiyuu ku abaaliyey isagoo ducadaa ka aqbalay thawaaba dunya adduunyada abaalkeedii oo cisi iyo haniimo iyo sharaf wa xusna hawaab alaakhira iyo abaalmarintii aakhiro wallahu yuxibu lmuxsiniin ilahay baa jecel samafalayaasha sidaa u samafala sida ilaahay idin jeclaada horeyn usoo xusnay markii ereygaasi uu soo yeedhay nebigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam in dadkii qaarkood ay shakiyeen oo qaarkood wixii ay gacmaha ku hayeen iyo hubkii ay tuureenba oo iyagoo sii firdhanaya la arkay war maxaa dhacay dee nebigii baa dhintay baa la yidhi macnaha waa laynaga adkaaday taasaa lagu sii lifaaqay shaydaankuna aad buu u buunbuuniyeoo idaacaddiisii dheerayd ayuu ka sii daayay taa marka canaan baa dhacday canaan ayaa ilaahay oo canaantay nabiga asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu barayaa sunnada adduunyada waxa uu tilmaamayaa nebigu inaanu ahayn mid waaraya laakiinuu yahay qof bani aadama oo rasuul bahaada waxii lagu soo dejiyey oo dheeraad leh laakiin dhibashadu ay u baaqi tahay oo kollayba dhiman doonaan taasaa ilaahay ummadda u sheegay markaasaa ilaahay wuxuu uhi nebi maxamed waa rasuulun macnaa qasrigu wamaa muxamedun ilaa rasuulun qasri idaafiya baa la ydhaahdaayo waxa weeye rasuulun buu yahay laakiin waxyaabaha kale moodeen ma aha ilaahayna ma aha malagna ma aha makhluuq kale oo aan geeridu ku imanayninna ma aha arrimaha aad dareemaysaan ma aha nebigu ee waa bashar basharna geeridu way ku timaadaa horta marka hore la qabsada waa rasuul qad khalad min qablihi rusul dee rusushii baa hortii tegay oo xaggay ku tegeen miyaa la waayey uun miyaa libdheen uun maya waa dhinteen nebi ciise oo la kor yeelay calayhi salaam oo nusuus sheegtay mooyaane dee way dhinteenoo mid walba geeri baa ku imanaysa oo nusuustaa ka warramo idinkuna waa ogtihiin taariikhda waa ku ogtihiin eh, sidaasaa ilaahay uu xusay subxaanah marka ilaahay wuxuu idhi afa maata aw qutilan qalabtum calaa acqaabikum haddii la dilo ama uu dhinto oo miyaa gaaloobaysa ma nabigaa rumaysnaydeen imse ilaahay dee labadoodaba aad rumaysnaateen laakiin yaa u rumaysantihiin anahu alxayu addaa'im ka noloshiisu ay daa'imta aayaddu waxay ahayd aayaddii uu akhriyay abubakar sidiiq radia allaahu canhu radia allahu canhumaa maalintii uu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam markii dadku ay walaaceen ay walbahaareen waa kuwii isku daatay ilaa cumar bin khaaab radia allaahu canh waa tii isaga laftiisa ka baahday ee uu nebigu muu dhimane wuu soo toosi doonaa ciddii geeridiis iyo waxaa sheegtayna ha dhowto ayuu wax ka qaban doonaa nebigu calayhi salaatu wa abubakar waa kii yimi isagoo gaadiidkiisa fuushan si degan ayuu maaragtay uga degay nabiga dhunkaday calayhi salaatu wasalaam jinaasadiisii ummaddii buu bayaan u jeediyey iyadoo taasi ay tilmaamayso inta badan waxaa la moodi jiray inuu ka ad adag yahay cumar abuubakar laakiin mawaaqifta adag waa sababuhu kaga fadli batay abuubakar cumar xaaladu markay sii adkaadaan mawaaqifta xasaasiga ah waxa mowqif adka abubakar radia allahu canh aayaadku akhriyay bay ka mid ahayd aayaddani cumar buu ku dul akhriyey ummaddii buu ku dul akhriyey ninkii ilaahay caabudayo ilaahay waa noolyi xayin daa'imun laa yamuut kii nebi maxamed caabudayowna nebi maxamed waa dhintay aayaadkii waxay noola egaadeen bay leeyiin asxaabtu inay iminka soo degeen oo kale ilaa qur-aanku wuu nool yahay aayad walba waxa ay ka hadlaysa kolka uu kuu muuqdo ayaa nolosheeda aad kugu muuqanaysa kolkaasaa dadkii uu kala degay miyirkiina uu soo noqday sidaasoo kale waxa ahayd maalintii eh, ridada sidan ilaahay uu ka digayo waxay dhacday markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam taariikh alislaami sida macruufka ku ah eh, magaalada la yidhaahdo maka iyo madiina iyo daa'if iyo meel yaroo iyaduna ku taalla cumaan intaa mooyaane inta kale carabtii joogtay way ridowday oo islaamkay ka baxeen markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam xaqiiqo loo ogaaday geeridiisa abubakar waa kii go-aanka ku qaatay inuu la dagaalamo cumar wuu ka soo horjeedsado wuxuu lahaa dee waa shahaadanayana seed ula dagaalama low qaatilana man faraqa bayna asalaati waazaka waxaan la dagaalamayaa buuhi qofka salaadan iyo sakadan ilaahay uu xidhiidhiyey kala saaraya ee xalaashada inuu sakadii diido gacantiisaa ilaahay uu ku soo celiyey ummaddii maalintaa dib u noqotay waaya waxaa naskani u caddeeyey oo aayadda iyo nusuus fara badaniba ay caddaynayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam in in malagu nafta uu ka qaado taariikhda saasaa macruuf ku ah siirada axaadiidta nusuusta aayaadka intaba waa fikrad markaa aada iyo aada u liidata aan soconaynin oo qofku dee haddii uu taa kusii adkaysta uu kuba gaaloobi karo hadduu idhahdo nebigu muu dhiman nebigu muu dhimanina wuu dhuuntay haddii sidaa uu idhaahdo qofku wuu ku gaaloobayaa haa rasuulku sala allahu calayh wasalam qabrigiisa wuu ku noolyahay oo isaga ayaa markaa caaisha su-aashay sidaa ugu jawaabay oo qofka ku salliya in lasoo gud loo soo gudbinayo salligiisa iyo salaadiisa waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin nafta waa laga qaaday oo uu dhintay qofka taa diidaana qur-aan buu beeniyey qur-aan kariimkaa wuu beeniyey marka awliyada iyo ambiyada iyo way dhuuntaane ma dhintaan waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u khatar badan oo ay tahay dadka in laga wacyigeliyo waaya waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadur llaha shayan wasayajdi llahu shaakiriin saasaa ilahay u tilmaamay macnaheed waxa ummaddo dhami hadday wada gaalowdo ilahay waxba lama yeelo ummadoo dhami hadday wada islaanto caalamka ku noole ilahay waxba looma kordhiyo inahu lhaniy ashamad addoomahoo dhan buu ka maarmay taa in la ogaado weyse xadiidkii saxiixa bnu cabaas uu tilmaamaya waxaa ilaahay ummadda uu ka qancinayaa nebigu uu dhintay nebigu ajashiisu waqti bay leedahay welina ma gaadhin uxud lama qadarin inuu dhinto wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajalan nafna suuragal maha inay iska dhimato qofku khatar badan oo uu galayna kuma dhinto nafis iyo nabadgelyo badan oo uu ku sugan yahayna kuma nabadgalo sidaa darteed baa cashar isagoo dhigaya khaalid ibnu khaliid ayaa markuu sii dhimanayay waxa uu lahaa intaasoo dagaal baan galay islaamka ka hor iyo kadibba intaan muslimka ahaaba jidhkayga meel walba waran iyo waxa ku yaalla seef iyo nabar baa jidhkayga meel walba ku yaalla haddana alla ma qadarin inaad dhinto waha ana amuutu calaa firaashi falaa naamat acyunu ljubanaa maantana way kaasoo firaashkaygii baan ku dhimanaya maantana khatarihii badnaa ee aan galay kumaan dhimanin halkaygaasaan maanta ku dhimanaya marka nimankii ninkii fulay la odhan jiray ilaahayo ishiisu ay soo jeedaa oo aanay seexanin macnaha fulayow soo jeed oo malagga iska ilaali feejignaantaa bal inaad ku nabad gasho wey cashar buu dhigayaa oo geeridiisu cashar ka dhigaya ilaahay wuxuu tilmaamay qofka adduunyo jecel inaanu jacaylkaasi u kordhinayn ka adduunye u gaalooba gaalnimadaas waxba u kordhin mayso qofku calaf buu leey la qoray waman yurid hawaaba dunyaa nuutihi minha waman yuri hawaaba alaakhirati nu'tihi minha macnaha ka aakhira doonaa intiisu helaya ka adduunyadu intiisuu helaya mid walba horaa wixiisii loogu qadaray ashaqaaa wasacaada waxa haddaba rabbi uu xusayaa jihaadkan dadka muslimiinta lagu waajibiyey inaanu ahayn mid ku gooniya nebiga iyo asxaabta dhimashada iyo hasiimada iyo jabitaanku inaanu ku gooni ahayn iyaga laakiin jihaadku wuxuu ahaa cibaado soo jireenah waxa uu ahaa dariiqo xaqa loogu hielin jiray ilaahayna uu saaray eh, ambiyada iyo inta la socotay uu ku addoonsaday waxa rabbi uu soo gudbinayaa casharo ay dhigeen ambiyada iyo mujaahidiintii la socday ayaa ilaahay uu soo gudbiyey markaasaa waxa uhi wakaayin min nabiy wakaayin min nabiyin kaayin iyo kada iyo kayta iyo kam tusamaa kinaayat lcadad macnaha tirun bay ka turjumayaan kam wa kam wa kaiir min alambiyaa in badanoo nebiyaalaa jirayoo qutila ama qaatala qutilana waa jirtaa qutila macahu ribiyuuna kaiir rag ilaahay oo badan awliye ilaahay oo badan ayaa la dagaal galoo la laayay oo gacan cadow ku baxay wax soo jirayoo caadiyaba ahayd ambiyada ilaahay intay jihaadka gasho in mu'miniintuna raacaan oo ay ka barbar dagaalamaan dabeetana sidaa ay ku shiidaan qaatala haddii la yidhahdana waa sida xafsuu qoraye eh, qaatala macahu ribiyuuna kaiir ribiyuun waa dad ilaahay weeye addoommo ilaahay oo saalixiina oo waa wanaagsan oo ka run sheegaya jihaadka ayaa la dagaal galay macnaha dad had iyo jeer munaafiqiini ambiyada ma raacaan kamana barbar dagaalamaana sida ibnu saluul uu ula hadhay dadkiisiibay u hadhi jireen oo waynu soo marnay dee qisatu taaluut horeynu usoo marnay waaya famaa markaa dariska halka laga siinaya waxa weeye famaa wahanuu limaa asaabahum fi sabiili اllahi wamaa dacufuu wama stakaanuu jihaadkay geli jireen way badnaayeen jiilan bacda jiil quruun kala duwan bay ahaayeen laakiin jihaadka waxa ku soo gaadha wahan kuma ridi jirin wahan macnaha may noqon jirin kuwo tarwaro oo dhaqdhaqaaqi kari waayo dirgan waaya daciifnimana kumay dhacayno cadowga isumay daciifin jirin istikaana ismay miskiinin jirin ee waxay way isdiyaarin jireen mar labaad ilaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam labada maalmood ee uxud iyo xunaynba markii dambe colkiisii wuu abaabulay sidaynu maaragtay xagga dambe ku arki doonno waxaa ku xigtay uxud xamraa ul asad dagaal la yidhaahdo iyagoo dhaawiciina asxaabta ayuu ihi hallay abaabulo markaasaa laga daba baxay abi sufyaan ayaa laga daba gurmaday iyadoo loo muujinayo in aanu dee dhibaatadii aanay wahan ku ridin dadkii muslimiinta waddada aanay ka baydhin ay weli diyaar yihiin dabeetana kolkii uu maqlay colbaa kaasoo daba gurmaday waa kii uu sii firdhalay isagoo ku fikiraya dib ma u noqonaa oo ma soo jirid goynaa waaya istikaanada iyo dacfigu dhaqanka maaha dadka muslimiinta abaa ah ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala waata dee ummadda islaamka ayd ku dhacdee ay yidhaahdeen waxa aynu arkayno war waxa ay gaaladu haystaan iyo waxa aynu arkaynaa wax loo babac dhigi kara maahee ahee nimayow aan iska raacna dadkeenna aan caalamka dhankeenna ka raacno dadka qaarkood baa marka ay yidhaahdaan war maraykanku waxaaya suu inaga doonayaa mar reer galbeedku aan iska raacneed weydiisaa tidhaaba maxaa dhacay wuxuu ku dee way xoog weyn haddaama cid baa ka hortegi karaysa haddaama cid baa waajahaysa macnaha mabdi'ii qofku uu lahaa iyo diintii uu lahaa iyo islaamnimadiisi iyo xaquu ka run sheegayay ayuu uga tanaasulayaa liajli dacfi walilistikaana dan ilaahay uu ka digaya subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu xusay maqaaladaha ee reebeena dhexalgalka ah awliyadaa ilaahay markay cadowga waajahayeen markay la dagaalamayeen iyagoo xaq ku diriraya iyagoo xigmadooda leh iyagoo usluubkooda ku soconaya iyagoo hadafka ay ku jihaadayaan u cadyaha iyagoo is-ateecaya iyagoo midaysan mutadallabaat ljihaad wixii uu dee jihaadka xaq ahay u baahnaayoo dhan iyagoo maraya wma kana qawlahum ila an qaluu rabbana kfir lana dunuubana waisraafana fi amrina wathabit aqdaamana wansurna cala alqowmi alkafiriin mana halkaa waxa nasku uu ku muujinayaa way ducaysan jireen xaaladdu markay ugu adagta aladiina qaala lahum nnaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay bay barayeen marka waxay leeyihin ilaahuw dembiga iga dhaaf ilaahw xadgudubka naga dhaaf ilaahuw aqdaamta noo adkee aqdaamta macnaheed waxa weye qofku haddii uu dagaal ku jiro oo laydhaa adimada loo adkeeyo waa hadduu dhaqaaqi waayo sida wax dabran oo kale hadduu firdhada ilaa adinkiisii ma adkee saasay ku ducaysanayaan ilaahayna ducadoodaa wuu aqbalay fa ataahum allahu hawaaba dunyaa wa xusna hawaabi alaakhira hawaabka aakhire wanaagsanna ilaahay wuu siiyey hawaabkii adduunyadana wuu siiyey waa ixda alxusnayeyn baa qur-aanku uu ku fasiraa labadaa ah, lama wanaagsan midkood ama shahaada ama cizi iyo nasri iyo haniima labadaa midood waxaa aayaddu ayna baraysa qisadan ilaahay uu soo gudbiyey nebigii asxaabtii ummaddaba ee ku saabsan jihaadkii ambiyadii hore iyo saalixiintii hore ku saabsan waxayna baraysaa waxaa dadka muslimiinta ay cuskanayaan ma aha oo keliya cududda maadiga ama cududda muuqata ee tirada iyo hubka iyo waxaas laakiin cududda macnawigaabay cuskanayaan oo ah ducada ilaahay iyo inay ilaahay ku tiirsadaan ay tala saartaan xasbuna allah wa alwakiil marka dagaalna way galayaan ducadaana way wadaan saasuu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam weliba wuxuu tilmaamay waqtiyada ducada la aqbalay mustajaabka tahay cinda liqaa'i alcaduw marka cadowga lala kulmayo ee qalbigu aada u warwarayo inay ka mid tahay waqhtiyada ducada la aqbalo waa midhay dheer yihiin dadka muslimiinta iyo kale yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye mu'miniinta ahaa in tutiicuu haddaa aqbashaan alladiina kafaruu kuwa gaalada haddaa ka tala qaadataan dadaan diin lahayn haddaa ka tala qaadataan yarudduukum calaa acqaabikum waxay idinka celin doonaan cirbihiinna dib bay idinu gaaloobin fatanqalibuu way idin noqon doontaan khaasiriin idinkoo guuldaraystay bal iska daaya cadowga ha ka tala qaadanina iyo ummadaan diin lahayn allaahu mawlaakum ilaahay baa hiiliyihiinna wa huwa khayru nnaasiriin kuwa hiiliya isagaa u khayr badan guushiisu waa midaan qofka ka lumayn sanulqi buu ilahay wuu bushaaraynayaa muminiinta sanulqi waxaanu ku tuuri doonaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwa gaalada qalbigooda alrucb argagax baanu ku tuuri bimaa ashrakuu billaah ilaahay oo wax kale ay la caabudeen sababteed bimaa ashrakuu billaah shirkiga ilaahay u sameeyeen daraaddeed iyadoo halkaa cuqubadu ay ka raacday argagax baan ku tuuri maa shay bay ilaahay la caabudeen lam yunazil bihi sulaanan aanu daliil u soo dejinin waxaanu daliil u siinin ay ku caabudaan mar hadday caabudeen ilaahay argagax buu ku tuuri wamaawaahum annaar hoygoodu waa naar wa bi'sa mathwa aalimiin dulmifalayaasha halka ay gelayaan baa u xumaato naara almathwa waa hoygooda ay degayaan rasmiga ah, oo naara baa xumaaday buu lahay digniin baa ilaahay uu siinayaa ummadda digniintaasoo ah dadka muslimiinta waxyaabaha ad iyo jeer arax jabin kara waxaa ka mid a waxa guusha lagaga heli kara waxaa ka mid a cid aan cidna caba inay ka tala qaataan inay mustashaar bidaan mid ka tala qaataan inay u arkaan dad wax u soo kordhin karoo nasiixu ah naasixu ah marka haddaa adeecdaan buu ilahay yihi kuwa gaaladaa waxay idiin celin doonaan cidhibta idinka celin doonaan macnaha gaalnima idin u bixi fatan qalibu khaasiriin macnaha daacadu waxa ay noqonaysaa waxa lagu adeecayaa wixii ilaahay iyo rasuulka lagu adeecaya iyo xaqa iyo dadka muslimiinta ah wixii lagu adeeci lahaa oo iyaga lagaga tala qaato taa weeta ilaahay uu nahayaya subxaanah arrimaha adduunyada iyo qofku wixii ama ummadda maslaxadu ah taasoo qofku uu cid ka tala qaato de waa xikmadu soo helay laakiin ta laga hadlaya waa diin waa akhlaaq waa siyaasad waa mustaqbal ummadeed waxaasoo dhan in cid adiga adhaxjabkaaga jecel aad tidhaahda bal ii waran bal khabiir baad tahay igala tali bay waayo aragnimadaada ii soo gudbi bal istaraatiijiyadaad arkaysa ii sheeg oo arrinkan ii qorshee dee wuu kuu qorshaynoo siaad kodada uga dhici lahayd iyo haadhaanta ayuu kuu dhigi doonaa waaya bal illaahu mawlaakum wahuwa khayru nnaasiriin macnaha waxa weeye kaaha ka dhiga nina midaa adeecdaana ilaahay subxaanah adeeca ilaahay ka tala qaata ilaahay gurmad iyo gargaar iyo haylimaad weydiista ummadda wuxuu ilaahay ugu bushaareeyay subxaana in waxyaabuhu ugu hiilinaya ay ka mid tahay kuwa ka soo horjeeda cadowga ah in argagax qalbigooda u dhigi doono waana dhigayoo maalintaa dee abi sufyaan iyo colkiisii iyagii oo doonaya inay soo noqdaan argagax baa lagu tura wayaace waxaanu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha ilaahay uu siiyey inay ka mid ahayd wanusirtu birucbi masiirata shahr in bil la socdo cadowga aan u jiraa halkaasuu iga sii baqayay ummadda islaamkuna saas ahayd oo saasaa looga baqi jiray oo saasaa looga haybadaysan jiray oo turhibuuna bihi caduw allahi wa caduwakum argagax bay ku ahaayeen qulubta cadowga laakiin argagaxaasi waxa uu baxay markay baqihii ilaahay ay ka baqanayeen qalbigooda uu ka baxay ayaa kaalintii waxa buuxiyey baqaha ummadaha shisheeye haybadii iyaga laga haybadaysanaya way wareegtay oo xagga ummadda kale wareegtay ilaan ilaahay subxaana wa tacaala ay ka baqanayeen baa baqihii meesha uu ka baxa waaya markaasaa ilaahay ugu bushaareeya sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucb saasaanu yeeli doonaa marka ummaddu ilaahay la hadlaya waa ummadda islaamka ah ummaddii islaamka ahayd haddii laga baqi waayo oo cadowgii ka haybadaysan waayo oo uu tunjileecsado ilaahay ballantiisan kamuu bixinay iyagaa ballantoodii ka baxay walaqad sadaqakum allaahu ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu ballantiisii id wakti buu idiin rumeeyey taxusuunahum aad gawda ka saarayseen ee jirid goynayseen markii aad cib goynayseen biidni awooddiisa ayaa ku laynaysa wakhtigaasuu ilaahay ballantiisii hiilimaadka ahayd idiin rumeeyey waa uxud asxaabtii ku jirta xataa ilaa wakhtigii ayaa ku daldalayseenoo ku wadeenoo ka adkaydeen fashiltum aad baqateen wa tanaasactum fi lamr taladiibaa ku muranteen oo nebigaa ka tala qaadan weydeen wa cashaytum nebigii baad diideen min bacdi maa araakum intuu ilaahay idin siiye maa tuxibbuun waxaad jeclaydeenoo adduunye iyo qaniimada minkum waxaa idinka mida man yuriidu dunyaa mid adduunyo doonaya asxaabtiinna ka mida wa minkum man yuriidu alaakhira mid aakhira doonayaana waa idinka mid uma intaa kadib markii aa waxaa la timaadeen sharafakum uu idin duway canhum iyagiibuu idinka duway oo saa ugu sii jeedeen baa ka soo jeesateen liyabtaliyakum si uu idiin imtixaano iyaba imtixaan bahe walaqad cafaa cankum wuuse idinka dhaafay iminka iminka wuxuu idinku bushaaraynaya inuu idinka dhaafay wallaahu duu fadlin cala almu'miniin ilaahay dheeraad buu leeyahay mu'miniinta kuwa isaga rumaysan simbiraxooyinku ka dhaafa id waqti xus ama id waktibaa baqateen tusciduun aad sii firdhanayseen kolka buurta fananayseen ama bannaanka sii yaacayseen walaa talwuuna calaa ahd walaa talwuuna aydaan soo jallaacaynin calaa axadin qofnaba marnaba aydaan dib u soo jallaacayn waalrasuulu nebi muxamedna yadcuukum wuxuu idinka baaqayaa fii ukhraakum xagga dambe xaggiinna dambe ilaa yaa cibaadallah war addoommihii ilaahay war soo noqda war marun istaaga asaabakum ilaahay wuxuu idinku abaaliyey kaman murugo oo biqamin maca qamin murugo kala saaran murugo labanlaaban likay laa taxsanuu si aydaan ugu murugoonin calaa maa faatakum adduunyada idin dhaafta walaa maa asaabakum balaayadii idinku dhacday wallahu khabiirun bimaa tacmaluun camalkaad samaynaysaan xogogaal buu yahay waxaa samayseen oo dhan woogiiyo waxaa uga jeedeen waa muuqaal cajiiba muuqaal ilaahay intuu ina qaaday uu ina dhex geeyey macrikadiiyo dagaalkiiyo soconaya wey ila ilaahay baa wax tilmaami ogay subxaanah addoonkiisan iyo caqligan yare uu sameeyey dee siduu wax uga dhaadhicinaya isagaa yaqaan ka'annamaa dadkii oo kala yaacay markuu dagaalku bilaabmay siduu ahaa muuqaalku lahaa iyo markii dambe iyo firdhad wixii oo aad arkayso tatakhayal aada maaragtay khiyaalkaaga kusoo xaadirin karayso had jeerna shaygu marka uu maaragtay si cajiiba lagugu tilmaamo dareenkeeduu ku siiyaa oo qofkoo looga warramo wixii dhacay iyo qofkoo looga warramo wixii soo socda marka uu iqbaal u leeyahay uu soo jeedo marka uu cid looga qaateenaya ay u sheegayso waxa uga dhiganya wuxuu arkaya oo kale wuxuu arkaya oo kale lahu ta'thiir saa darteed baa qur-aanku taariikhda inuu u badiyo dadka uu u dooray lianna lahaa ta'thiiran fii shucuuri nufuus nafta bani aadamka inay taariikhdu dareen ku samayso waa mid xaqiiqa ah oo jira markaasaa ilaahay waxau hi ilaahay ballan buu idiin qaadayaa inuu ilaah inuu nabigiisa iyo awliyadiisa u hiilinayo dee ballantii wuu rumeeyey id taxusuunahum biidnihi kolkii gawda ka saarayseen taxusuunahum markii aad taqtuluunahum gawda ka saarayseen si isdabajooga oo markaa ay firdhadeene asxaabtu ay leeyihiin iyaga oo hanhaybsan halkaa sida cawsha buurta lagu tiiriyaanu sii arkayna xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri wacasaytum intaa ilaa la timaadeen xataa ilaa heerkaa gaadhaysa fashalku waxa weeye fulaynimada walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waa baqaha ummad baqatay iyada oo imkaaniyaadkeedii iyo ilaaheediiba leh baqatay fashilka weyni ma jiro dadku hadday baqdaan dhaqaalahooda iyo xoogooda iyo xoolahooda iyo dalalkooda midna waxba kuma filla kol haddii dadka ay shajaacada iyo raganimada iyo shahaamadu ka lunto waxaa ku muranteen arrinkii arrinka lagu murmay waa kee nabiga yaa ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam dee amar buu bixiyo amarkiibaa la khilaafay haddaad tidhi anna idhi weeye yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih rabbi iyo rasuul ha kala horaynina amarka ay bixiyaan mid kale ha barbargelinina macnaha haddii qofku uu amar khilaafo waa inuu isagu mid kale bixiyey bay ka dhigantay waa caasideen min bacdi maa araakum maa tuxibuun markii aad aragteen wixii aa markuu ilaahay idin aragsiiye wixii aad jeclaydeen amarkii nebiga iyo diintii iyo midnimadii waxaa ka doorateen adduunyo waxaa aragteen wixii aad jeclaydeen oo ah qaniima aayadda ilaahay waxa uu ku xusay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mid ah mid adduunyo doonaya iyo mid aakhira doonaya labadaasiba hadda way idinku jiraan saasaa ilaahay uu subxaanah waa arin aad iyo aada u cajiiba bacdu saxaaba baa waxa ay leeyihiin haddii maalintii la yidhaahdo asxaabta nebiga waxaan ku dhaaran kari lahaa in aanu nagu jirin mid adduunyo doonaya laakiin maadaama ilaahay sidan uu sheegay rumaysta ismaan lahayn raggaa dee kii cararay waa halkiisii hadhae munaafiq aha laakiin intan soo hadhay ayaa ragga qaarkood adduunyo doonayaanay ku jirtaa qalbigooda ismaan lahayn waanan ku dhaaran kari lahaa wi laakiin waxaa halkaa muuqatay nafta bani aadamka sa horeba aynusoo hadlaynay uga soo hadlayna inaanay isku mustawo ahayn uma sarafakum canhu liyabtaliyakum uma sarafakum canhum idinku idin markii hore iqbaal bay dadku lahaana way ku sii jeedeen wuu idin kala wareejiyey qalbigii sii jeeday unbaa soo jeedsaday asxaabiga anas ibnu nadri aynu soo xusaynay taariikhdiisa ayaa wuxuu arkay markuu dagaalka sii gelayay raggii waaweynaayo firdhanaya oo qaarkood soo rooraya markaasuu lahaa ilaahay waxaan ka beri ahay gaaladaana soo eryanaysaa ee naga soo horjeedaa waxay samaynaysa layguma hadleeyo waan ka beri ahay ilaaha waxaan ka cudur daaranayaa saaxiibbadayda sii yaacaya waxay sameeyeen iyagana waan ka cudurdaaranaya uma sharafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum midhkaasaa isku fuuqsaday wixii dhacayba ilaahay idinka cafiyo idinka dhaaf id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin warasuulu yadcuukum fii ukhraakum waa muuqaalkay maalintaa dadku lahaayeen iyo xaaladdu halkay maraysa marka tusciduuna laba macnoba way ku fasireenoo sucuudkii fuulitaanka ahaa oo sacid aljabal buurtii ayaa uu fuulay xaggeedii baa markaas ayaa buurtii baa fuusheen oo sii faranaysa waa lagu fasiray sida laga yaabo ibnu kahiirkaba in tafsiirkiisa laga fahmi karayo a'immada qaarkoodna waxay leeyiin eraygu ascada buu ka yimi sida dee ficilka mudaarace awalkiisa uu madmuunka yahay ay tusinayso ascada yuscid tusciduun marka ascada macnaheedu waxa weeye marka uu qofku meel isku simanoo banaana uu firdhado isagoo meel uu gelayaaba aanay jirinba fatayamamuu saciidan ayiban saciidan waxa weeye dee ciiddii iyo bannaankii markaa labadaaba way noqon kartaa tusciduuna bannaankaasi yaacaysa iyo buurtaa fananaysa cidna maydaan soo eegayninoo dee nafta bani aadamku hadday dido waa balo badanta dad hadduu dido hore isuma taago nabiguna xagga dambu idinka yeedhay geesinimada nabigay tilmaamaysa calayhi salaatu wasalaam nin taabiciintii ka mid ahaaba asxaabi ku yidhi war ninoo nebi maxamed haddaa aragteenoo maaragtay nasiib u yeelateen in noqotaan asxaabtiisii maxaa ugu ogolaateen inuu dhulka maro maxaa u xambaariba weydeenba nebigoo isaga nasin weydeen muu marba midiqaada oo aad barakaysataan oo nebiga iska nasisaan markaasuu yidhi war waxbaanku soo marine haddii aad arki lahayd iyadoonu dagaal galay oo la kala yaacay oo ka ugu geesisaniba uu yahay ka nebiga ku gabanaya ka ugu geesisaniba uu yahay ka nebiga ku gabanaya haddaad taa arki lahayd maad tidhaahdeen taad iminkay leedahay laakiin waxbaanku soo marinoo wacdarihii adkaa iyadaa nebiga isla soo maray waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kalsooni ilaahay uu ka qabay baa jirtay sidaa darteed waxba iskagama hadlaynayn waxba iskagama tirinaynin nimanka ah waaya waxaa dhacday in markii gacanta loola tegay isaga iyo toddoba boqolaa asxaabah waxay isku soo hadhay isagiiyo sagaal asxaabi toddoba waxay ka mid ahayn ansaartii labana muhaajiriintii bay ahaayeen difaac buu ka galay nebigu dhagax hoostii calayhi salaatu wasalaam asxaabtuna waa ku xeeran yihiin kolkaasaa marka ay soo dhowaadaan buu idhaahdaa waar kumaa janno lahoo jac ku siiya hebel baa u kaco tacshiirad buu ridaa muddu dagaalama saacadu hakiya ilaa way ku xeeran yihiin oo iyagiina dhan walba way kaga soo jeedaan wuu dhintaa waa shahiidaa haddana wuxuu dhahdaa war kumaa ku xigaya sidii difaacii loogu jiray bay toddobadii asxaabii ansaarta ahaaba shahiideen areerihiisu eego wuxuu arkay labadii mujaahide muhaajiriinta ahaayoo keliya kusoo hadhay markaasuu yihi ma ansafnaa liasxaabina war asxaabteenni kale dee umaynaan cadaalad samayn innageenni muhaajiriinta ahaa unbaa isku soo hadhnae nimankii ansaarta ahaa soo kuwan meesha ka wada baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaas iyaday xaaladdu caynkaa tahay ayaa markii raggii oo dhami ka wada sheeday labadaasoo qura ay ku soo hadheen ayaa ninkii loodhan jiray umayat bnu khalaf ayaa isu soo diyaariyey inuu gacan saaro rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu soo ordayaayo waxa uu leeyahy ubay ibnu khalaf wuxuu leeyahay ubay laa najawtu in najawt walee haddaan nabadgala ma nabadgeshid midkeen baa dhibanaya markuu nebiga in yaru soo jiro ayaa asxaabtu ay dooneen inay isku dayaano m kan ii daayay buu aniga bahal buu qaaday xarba la ydhaahdo waran birahoo dhuuban buu qaadayoo isagoo soo dhowa faraskii soo toocinayuu markaa ku rideeyey halkaa kalxantuu kala helay dhankaasu u duulay dhinacaasu u duulay niman markaa barbar yaacayay baa qabtayoo kolkaasay yidhaahdeen asxaabtu maynu iskaba raacinno may anaa ogo dirgan maa dibu u kici maaya iska daayay buu haw sidii buu kaga shubay laakiin nabigu laha calayhi salaatu wasalaam dad waxa ugu ayaan daran qofka nebi dilay ama isaga uu nebi dilay halkaasay maraysa warasuulu yadcuukum fii uhraakum fa ahaabakum aman muuqaalkiibaa ilahay u bixinaya macnikadu ay lahay iyo sawirkeedii guud fa ahaabakum haman bihamin wuxuu idinku abaaliyo idinka dhigay calaf murugo murugo saaran murugada hore colkii iyo cayahay murugada labaadna waxaad nebiga u dhintay raggiina lama hayo nebigiina waa socday labadaasaa isu raacay markaasaa waxaa la ilaaway wixii horee tegay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum labadan dambe waxay idin ilowsiinayeen wixii hore wixii idinka tegay oo qaniimadahaa si aydaanu xusuusan iyo wixii colka ah, dhimashiyo dhaawac idinka idinsoo gaadhay si aydaan u xusuusan oo qofku marka dhib uu ku dhaco ee mid ka sii weyne ay ku habsato tii hore wiillaawaa balaayaduna way kala subxaanalaysataa way ismasaxdaabeen dadku say maaragtay idhaaba marka balaayaba balaaya kasii weynaata idinkoo markii hore qaniimaan la dhaaftay idinkoole warcolkii waa ciiray ama dhaawacyo ay soo gaadhay marka layidhi nebigiina wuu dhintay muruga muruga saaran bay noqotay oo waxay likay laa taxzanuu si aydaan ugu murugoonin calaa maa faatakum walaa maa asaabakum laada haddii sideeda lagu xaq siiyo weeye macnuhu wuxuu noqonayaa labadan murugee culusi waxay idinku dhaceen si ay idiin ilowsiiyaan wixii hore idinka tegay iyo wixii hore idin gaadhay laada haddii la idhaahdo waa sile iyo tawkiidoo nafyi faa'iidayn maysana macnuhu waxa weeye fa ahaabakum haman bihamin murugo labalaabanoo waaweyn ayuu ilaahay idinku riday likay laa taxsanuu likay taxsanuu si aad uga sii murugootaan calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wamaa asaabakum wixii Eh, idin dhaafee maalaha iyo wixii hore idin soo gaadhay gaargaar idiin soo gaadhay oo murugadan weyni markay idinku dhacdo waxay idin xusuusinaysaa murugooyinkii ka horreeyey war balaayadaasaa nagu dhacdo taasaa nagu dhacdo tannadna nooga dambaysa oo wixii isa soo kicinaya wallahu khabiirun bima tacmaluun xaaladdu saas ahayd muuqaalkeeduna saasuu ahaa dhib baa soo gaadhay maaragtay kala duwan asxaabta ridwaan ullaahi calayhim si casharo ay u qaataan maalinta wallahu subxana wa tacala aclam